ilaahaa iskale waay ama sayaquuluna allah nacam qul waxaa tidhahdaa fa annaa tusxaruuna xaggee ka sixrantiin marka maad ilaahaas keliga caabuda maxaa idin sixroo mushrikiin idinka dhigay ilaa qowli tacaala uu yidhi ma takhada allaahu ilaahay ma samaysan min waladin wax walada ah.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 leeyihin baqawiga culimmada qaar hadha waxay ku leeyihiin ibnu taymiya culammadan dambaa u iyo ikhtiraacday bal hadalkaas maanta ma arkaysaa hadal u dhow anaga maaragtay abuu xaniifa ayaanu maanta ma arkaysaa eh, laga soo guuriy hadalka hadal u dhow inuu maanta ma arkaysaa oo eh, oo ku hadlo nacam nacam hadalkiisa wuxuu ahaa abuu xaniifa ayaa waxau dhahay wallaahu yudcaa min aclaa laa min asfal ilaahay koraa laga barya oo koruu jira hoos ma jiro lianna alasfala maysa min sifaati rububiya min wasfi rububiya ma ahan buu dhahay soo maaha wasfiga oo rububiyana waa sheegay iyo waluluhiyati fii shay yacni uluuhiyada rububiyada waxba kama aha marka wasfigiina waa sheegay rububiyadiina waa sheegay uluuhiyadiina waa u sheegay sifada waxaaba sheegay ninkii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 halkaas ha joogto sal alla ala nabiyina